bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala kitaabu ladkaari fi salawaati makhsuusa kitaabu ladkaari adkaartii adeynteediibuu u kitaab yahay fii salawaatin salaado dhexdooda ah makhsuusatin la khasisay salaado gaar ah adkaarteeda ay u kitaab yahay kan baabu ladkaari almustaxabati yowma aljumucati wa leylataha waadducaa'i adkaartii la sunneynayo maalinta jumcada iyo habeenkeeda iyo ducooyinka ayuu u kitaab yahay ay u baab yahay maalinta jumcada adkaarta la sunneeyo iyo habeenka jumcada iyo ducada habeenka jumcada marka waa habeenka ay jumcada soo gelaysa yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yukhira inuu badiyo fii yowmihaa jumcada maalinkeeda wa iyo habeenkeeda min qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa inuu badiyo waaladkaari adkaarti inuu badiyo wadacawaati ducooyinkii wsalawaati iyo wasalaati dhasalle calaa rasuulillaahi sala allahu calayh waalihi wasalam uu ku salliyo wayaqra an yaqraa inuu akhriyo ayaa la sunneeyaa suurat alkahfi suurat lkahfi fii yowmihaa maalinkeeda qaala ashaaficiyu raximahu llahu fii kitaabi lum waxa uu ku yidhi wa astaxibu waxaan sunnaynayaa qiraa'atahaa suuradda alkahf akhrinteeda aydan noqode fii leylati ljumcati habeenka jumcada ayb habeenkii jumcadana in la akhriyo suurat lkahfi maalinka ama habeenka la aqriyo rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabigu dakara wuxuu sheegay yowma aljumucati maalinta jumcada faqaala waxa uu yihi fiihi saacatun saacad ayaa dhexdiisa ah dhexdeeda ah laa yuwaafiquhaa uunan waafaqaynin cabdun adoon adoonka oo muslimun muslim ah wa huwa isaga oo qaaimun ku taagan ah yusallii oo tukanayo yasalu allaha llaha tacaala alla weydiisanayo shay-an wax ma jiro ilaa acdaahu iyaahu alla waa siiyaa ilaa haddii uu jiro acdaahu wuu siinayaa alla iyaahu shaygaas ayuu siinayaa addoonka wa ashaara biyadihi nabiga gacantiisii buu ku ishaaray yuqaliluhaa isagoo yaraynayo yani saacad yar oo jumcada ka tirsan jumcada ka mid a ah oo haddii addoon taagan oo ilaahay cibaadadii u taagan tukanayo wax ilaahay weydiisanayo ma jira ilaa ilaahay waa siinaya waxaa saacatlijaaba waa marka jumcada in laga dhex raadiyo ayb idan marka ducooyinka in la badiyo u keenay meeshaan alimaamu nawowi oo haddii saacatulijaaba ay ku jirta mar walba ducayso ku dadaal ducada badi maalinkao dhan cibaada ayb waxaa laga yaabaa marka inaa waafaqdo qultu ikhtalafa alculamaau culimadu way iskhilaafeen min asalafi waalkhalafi kuwii hore iyo kuwii dambe ah fii haadihi saacati saacaddan ayay isku khilaafeen calaa aqwaalin kahiiratin aqwaal fara badan bay isugu khilaafeen muntashiratin faafsan gaayat alintishaar faafsanaan meesha ugu dambeyso waqad jamactu alaqwaala aqwaashii baan ururiyay almadkuurata la sheegay fiiha iyada dhexdeeda lagu sheegay ama shanigeeda kullihaa dhammaanteed fii sharxi lmuhadab ayaan ku ururiyey majmuuc wabayantu qaa'iliihaa dadkii yirina waan caddeeyey wa ana kathiiran in badan oo min asaxaabati ka mid a ah, waxay ku tageen calaa annahaa saacatulijaabadu bacda alcasri inay tahay taasna waa caddeeyey casirka ka dambe ilaa qoraxdu ay ka dhacdo saxaabo badan baa ku tagtay saacatulijaabada inay meeshaa ku jirta wlmuraadu b qaa'imun yusaliina salaad casirday ka dambeyso salaada casir kadib sunno maa la tukadaana xadiidkuna wuxuu leeyahay qof taagan oo salaad tukanayo ma soo marto bacd alcasr waa hadii layra bacd salaad sunna maa la tukadaana macnaheedu kuu fasiraya wlmuraadu bi qaa'imun yusalii man ayaa laga wadaa yantadiru suganaya asalaata salaada sugaayo fa inahu maxaa yeelay isaga ninkii salaada sugaayo fii salaatin salaad dhexdeeda ayuu ku sugan yahay ayb wa asaxumaa shaykan ugu saxiixnimo badanoo jaa-a yimid fiiha saacaddaas ku yimid maa rawaynaahu weyaan wixii aan warinay fii saxiix muslim aanu ku warinay can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu anahu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigoo dhah maqlay hiya lijaabadu maa bayna an yajlisa alimaamu imaamka intuu fariisto ilaa an tuqda asalaatu intii salaada laga guto dhexdooda wa imaamku markuu mimbarka fariisto jimcada ilaa ay salaada ka dhammaatay ku dhex jirtaa buu yiri abuu muusa alashcari weliba nebigu u koryeela xadiid nebiga u koryeela yacnii cala lmimbari mimbarka korkiisa uu fariisto ayb yani inta imaamka uu mimbarka fariisto ilaa iyo salaada laga guto ayay ku dhex jirtaa marka qofka inuu ku dadaalo khudbada isagoo imaamka wada miyuu duceysanayaan maya labada khudbo inta u dhexaysa iyo inuu aada u gaadgaado meelaha uu ku duceysto wa amaa qiraa'atu suurati lkahfi suurat <clears throat> suuratulkahf akrinteeda <clears throat> iyo wasalaatu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam iyo nabigoo lagu salliyo <clears throat> fa jaa fiihimaa waxaa ku yimid axaadiiu mashhuuratun axaadiis mashhuur abaa ah ku timid taraktu waan ka tegay naqlaha axaadiistaas guurinteeda lituuli lkitaabi kitaabka dherarkiisa nicid aan nacaya darteedaan uga tegay taragtu naqlahaa ayaan ka tegay khashyatan lituuli lkitaab cabsi aan ka cabsanay kitaabka dherarkiisa walikownihaa iyo inay iska tahay mashhuuratan mid aada caan u ah waqad sabaqa waxaa soo hormaray jumlatun jumlo oo minhaa iyada kamida fii baabihaa ayay nagu soo martay nacam suuratulkaafi nama soo marin laakiin salligaana soo marin waraweynaa fi kitaabi bni suniyi waxaanu ku werinay can anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal man qaala qofkii yiraahdo sabiixata yowmi ljumcati maalinta jumcada subaxeeda qabla salaati alghadaati salaada subax ka hor astaqfiru allaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu waatuubu ilayh halaaa maraatin qofkii yiraha saddex jeer gafara allaahu lahu dunuubahu ilaahay dunuubtiisa waa u dhaafay uu u dhaafayaa walow kaanad haba ahaato mithla zabadi lbaxri badda xumbadeedaba hala ekaato salaada subax ka hor saddex jeer subaxa jimcaha salaada subax ka hor saddex jeer qofka yiraahdo astaqfiru llaha aladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayh saddex jeer qofkii dhaho <coughs> dembigiisa waa la dhaafaa badaba hala ekaato xumbadeeda xoorta badaba hala ekaado dembigiisa ayb xadiidkan sanadkiisu xaafidku wuxuu yiri sanaduhu daciifun waxaana habboon oo yenbaqii an yuqayada bima bacda dikri lma'huuri fi saxiixi ayb waraweynaa fiihi ibnu sunni kitaabkiisa waxaanu ku werinay dhexdiisa can abi hureyrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu yidhi idaa dakhala almasjida masjidku hadduu galo qofka yowma aljumcati maalinta jumcada akhada bicidaadatiy lbaabi kaana rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala almasjida masjidka haddii uu galo yowma aljumcati maalinta jumcada akhada wuxuu qabanayay bicidaadatay albaabi albaabka labadiisa dhinac <clears throat> ayuu qabanaya ayb uma qaala wuxuu dhahaya allaahuma ajcalnii ilaahu iga dhig owjaha man qofkan ugu jihaysi badan tawajaha ileyka xaggaaga usoo jihaystay wa aqraba man qofka kan ugu dhowaansho badan taqaraba ileyka adiga kuusoo dhowaaday wa afdala man qofkan ugu fadli badan sa wax ku weydiistay waraqiba ileyka adiga xaggaagana damcay oo yani kusoo damcayo marka waxkaasoo jeriyey ayb xadiidkana marka ibnu xajar wuxuu yihi akhrajahu abu nucaym fii kitaabi dikri wafii sanadihi raawiyaani majhuulaani laba raawi oo majhuula ayaa sanadkiisa ku jirto ayb oo isaguna markaa waxaa weeyaan waa daciif ayib kii hore y xadiidkii hore waa soo hormaray yani kii aan hadda dhahaynay waraweynaa fii kitaabi ibni sunniyi oo dacfi baa ku jira aan dhahayay sanaduu daciifun buu xaafidku yiri kaas ma aha soo socda ayb amaa midka kale uuna soo maray kan waraweynaa fii kitaabi ibni sunniyi can anas man qaala sabiixata yowma aljumcati kal ah wuuna soo maray iyadoo bacda salaati subxi ah midkaana marka hadda ugu dambeeyo xadiis abi hureyra ahna <clears throat> laba raawiyo majhuulah ku jiraan qultu yustaxabu lanaa waxaa naloo sunneeyaa naxnu annaga an naquula inaan dhahno ijcalnii ilaahu iga dhig min wjihi man min awjahi man tawajaha ilayka wamin aqrabi wamin afdali inaan dhahno fanasiidu lafdata min ayaan ku siyaadinaynaa min aqrabi min awjahi aan dhahayna aqrab iyo awjah ma dhahayna waama alqiraa'atu lmustaxabatu qiraa'ada la sunneeya fii salaati ljumcati salaada jumcada wa fii salaati subxi iyo salaada subax yowma aljumcati fataqadama bayaanuhaa cadaynteedii waa soo hormartay fii baabi adkaari salaa ayay kusoo hormartay warawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can caaishata radia allaahu canha qaalat waxa ay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man qara'a qofkii akhriya bacda salaati ljumcati salaada jumcada kadib qul huwa allahu axad waqul acuudu birabi alfalaq waqul acuudu birabi annaas sabca maraatin toddoba jeer acaadahu allaahu caza wajala ilaahay uu ka magangeliyaa <clears throat> bihaa qiraa'adaas sababteeda uga magangeliyaa min asuu'i xumi ila aljumcati alukhraa ilaa jumcada kale laga gaaro ayb ilaa iyo jumcada kale laga gaaro sidaasuu yeelaa ayb xadiidkana marka kan weyaan midka wasanaduhu daciifun oo ku yidhi faslun yustaxabu waxaa la sunneeya alikhaaru badin min dikri illaahi tacaala la badiyo ilaahay dikrigiisa bacda salaati ljumcati salaada jumcada ka bacdi qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi faidaa qudiyat isalaatu salaada haddii la guto fantashiruu fi lardi dhulka ku faafa wabtaguu doona min fadli illaahi ilaahay fadligiisana doona wadkuru llaha alla xusa kathiiran in badan lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saad u guuleysataan qofka marka guushiisu waxay ku xiran tahay inuu adkaarta la yimaado oo uu ilaahay ku xirnaado ilaahiisa uu ku xirnaado baabu ladkaari almashruucati fi lciideyni labada ciidood adkaarta la jideeyo cadeynteediibuu u baab yahay iclam qaala alimaamu nawowiyu raximah llah iclam ogow annahu yustaxabu anahu ana alxaala washana xaalku iyo shanigu inuu yahay yustaxabu waxaa la sunneeya ixyaau laylatay alciideyni labada ciidood habeenkooda waxaa la sunneeyaa nooleynteeda in la nooleeyo maxaa lagu nooleynaana bidikri illaahi ilaahay dikrigiisa lagu nooleeyo bidikri illaahi in lagu nooleeyo tacaala wasalaati iyo salli iyo wasalaati salaad waqayrihimaa iyo qeyrkood min adaacaati ah lilxadiidi alwaaridi xadiidkii soo arooray fii dalika arrinkaa man axyaa laylatay lciidi ciidda labadeeda habeen qofkii nooleeyo lam yamut ma dhinto qalbuhu qalbigiisa yowma yamuutu lquluub maalmaha ay quluubtu dhimanayaan maalinta ay quluubtu dhimanayso waruwiya waxaa la wariyey man qaama qofkii istaago leylatay lciideyn labada ciidood habeenkooda lilaahi ilaahay isu taaga muxtasiban isagoo ajar tirsanaya lam yamut qalbuhu ma dhimanayo xiina tamuutu lquluubu quluubtu marka ay dhimanayso haakadaa jaaa fii riwaayati shaaficiyi imaamu shaafici riwaayadiisa sidan baa ku timid wabni maaja wahuwa xadiidun daciifun waa xadiis daciif ah rawaynaahu aanu warinay min riwaayati abi umaamata abi umaama riwaayadiisa marfuucan wamawquufan wa kilaahumaa marfuuca iyo mowquufkana hadda marfuuc iyo mawquuf waa taqaanaa soo maha ya marfuuc iyo mawquuf nima ayaan uga warinay wakilaahumaa marfuuca iyo mawquufkaba daciifun weeyaan laakina axaadiid alfadaaili fadaaisha isha axaadiidteeda yusaamaxu fiiha waa la saamaxaa kamaa qadamnaahu saan usoo hormarinay fii awali lkitaab yani axaadiidta fadaaisha ee ku saabsan aada laysuguma adkeeyo ayuu leeyahay waa layskaga dhaqmi karaa iyagoo daciif ah naam laakiin habeenkii jumcadaba la reebayba nahyi baaba soo arooray in jumcada salaad lagu nooleeyo iyadoo aan habeenada kale la kacaynin ayb marka maaha aha ciidaha iyo noole jumcadu laftirkeedu waa ciid iyada xataa ayb wاkhtalafa alculamaau culimadu way iskhilaafeen fi lqadri aladii yaxsulu bihi lixyaau qadarka oo kusoo xasilayo nooleyntu fal adharu sida xooga badan anahu laa yaxsulu ma xasilayo ninkaa yani goormaa la dhihi karaa habeen laba habeenkii ciidda waa nooleeyay goormaa la dhihi karaa sida xooga badan wuxuu yihi annahu laa yaxsulu ku xasili maayo ilaa bimucdami lleyl habeenka badankiis inuu nooleeya maahane waqiila waxaa layidhi yaxsulu saacata bisaacatin saacad buu ku xasilayaan waa layidhi waxba cibaadaad gaarah ah takbiiraadkaas iyo adkaartaas iyo haddaad awal tukan jirtay joogta joogtaana waa iska tukan kartaa markaas faslun wayustaxabu waxaa la sunneeyaa atakbiiru takbiir leylatay lciideyni labada ciidood habeenkooda habeenka ay soo gelayaan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa fii ciidilfitri ciidulfitriga min quruubi shamsi laga bilaabo qoraxda dhicideeda ilaa an yuxrima alimaamu ilaa intuu imaamka ka xarmanayo allahu akbar u ka dhahay yani bisalaati alciidi salaatulciidda ilaa uu imaamka ka takbiirsanayo takbiiratulixraamta ou la imaanayo wayustaxabu dalika ayaa la sunneeyaa khalfa salawaati salaadaha gadaashooda wageyriha iyo keyrkooda min al ah xaaladaha wayughiru minhu wuu badinayaa cinda isdixaami innaas dadka ciriirigooda agteeda oo kolkay dadka markay aada isu ciriiriyaan iyana waa badinaya wayukabiru ou kibaaranayaa maashiyan isagoo socdo wajaalisan isagoo fadhiyo mudajacan isagoo jiifo wafii ariiqihi jidkiisa dhexdiisa wafi lmasjidi masaajidkii wa calaa firaashihi iyo guhushiisa intaasoo dhan waa ku takbiirsanaya wa amaa ciid ladxaa ciid ladxada iyada wa amaa ciid ladxaa fa yukabiru fiihi iyada dhexdeeda ayuu takbiirsanayaa min bacdi salaati subxi laga bilaabo salaada subax kadib yowma carafata maalinta carafo yowmu carafa marka maalinta ciidda ka horeysa salaada subax kadib ayuu takbiirsanaya u bilaabaya takbiirti ilaa an yusaliya alcasra ilaa uu casirka ka tukada min aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalinta u dambeysana ka mid a ayaamu tashriiqa marka maalin haba feeri carafa waa sagaal yowm alcaashir waa ciidi oo tobanka ah koo iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobankan ayaamu tashriiqa lahaa ayaamu tashriiqaas maalinta ugu dambeyso saddex iyo tobanka ah casirkeeda waa wadayaa takbiirta salaadaha gadaashooda wayukabiru waa takbiirsanayaa khalfa haadihi alcasri casarkaas gadaashiisa uma yaqdacu kadibna waa goynayaa haadaa huwa alasaxu weyaan aladii calayhi alcamalu camalka uu ku tegay wafiihi khilaafun ayaa jira ayaa dhexdiisa mashhuurun caana fii madhabina iyo waligeyrinaa madhabteenna iyo keyrkeedba walaakina saxiixa sida saxiixa maa dakarnaahu wixii aan sheegnay waqad jaa fiihi waxaa ku yimid axaadiiu axaadiis rawaynaaha fii sunani ilbayhaqiyi aanu ku warinay waqad awdaxtu dalika waanan caddeeyay taas kullahu dhammaantiis waqad awdaxtu dalika kaagaas ayaan caddeeyay kullahu dhammaantiis min xayu xadiiu xadiid ahaan wa naqlu lmadhabi madhabka naqlintiisa ahaan fii sharxi lmuhadab ayaan kusoo cadeeyey wadakartu waxaan xusay jamiica alfuruuci furuucda dhammaanteed almutacaliqati bihi ku tacaluqaysa kaas wa ana aniguna ushiiru hunaa meeshan waxaan ishaarayaa ilaa maqaasidihi maqaasidiisaan ishaarayaa mukhtasaratan iyadoo lasoo koobay qaala asxaabunaa waxay dhaheen asxaabteena lafdu takbiiri takbiirta lafdigeeda an yaquula inuu yidhaahdo allahu akbar allaahu akbar allahu akbar allaahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar haakadaa ayuu dhahayaa alaaan saddex jeer mutawaaliyaatin isku xigto wayukariru hada waa soo celcelinayaa kan calaa xasabi iraadatihi doonistiisu hadbasay tahay qaala shaaficiyu walasxaabu waxay dhaheen fain zaada haddii uu kordhiyo faqaala uu yidhaahdo allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kahiira wasubxaana allaahi bukratan wa asiila laa ilaaha ila allahu walaa nacbudu ilaa iyaahu mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun laa ilaaha ila allahu waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah laa ilaaha ila allahu wallahu akbar sidaa hadduu ziyaadiye kaana xasanan mid wanaagsan waayb waqaala jamaacatun jamaaca waxay dhaheen min asxaabina ka mid ah laa ba-sa waxbaas male an yaquula inuu yiraahdo mactaadahu nnaasu dadku waxay caadaysteen huwa allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamd ayb faslun iclam ogow ana takbiira takbiirtu mashruucun weeyaan mid la jideeye bacda kulli salaatin salaad dhammaan salaad kastaa gadaasheeda taasoo tusallaa la tukanaya fii ayaami takbiiri takbiirta ayaamaheeda sawaaun waxaa isku mida kaanat fariidatan ahaataya aw naafilatan ahaataya aw salaata janaasatin ahaataya wa sawaaun waxaa isku mida kaanat ilfariidatu midda faradka ahaataya mu-adaatan mid adda aho markaa waqtigeeda uu joogo aw maqdiyatan ama mid la qalaynaya ahaataya aw manduuratan ama salaad la nadiray ahaataya ila salaadu waa waajib hadii la dhaho sadexdaas u salaad waqtigeeda joogo waajiba mid qallo oo tagtay oo la qallaynayo waajiba iyo mid la nadray oo qofka uu yiri ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan intaasoo ragca tukado ayb waajibay isku badashay taasna wa bacdi haadaa kan qaarkiisna khilaafun baa ku sugan leysa haadaa kan ma ahan mowdica basdihi meeshii lagu fidinayo kan meeshan ma aha walaakina saxiixa sida saxaaxa maa dakartuhu wixii aan sheegay wa wacalayhi lfatwaa fatwaduna taas korkeeday ahaatay wabihi alcamalu walow ka bara alimaamu imaamku hadduu kibaarto calaa khilaafi ictiqaadi lmamuumi ma'muumka ictiqaadkiisa si khilaafsan hadduu u kibaarto bi kaana alimaamu imaamku waaba inuu yahay yaraa mid arkayo inuu arkayo atakbiira takbiir yowma carafata maalinta carafa ow ayaama tashriiqi ayuu arkaa <clears throat> maalinta carafa iyo ayaamu tashriiqi in la takbiirsado walma'muumu ma'muumkuna laa yaraahu sidaas ma arko aw cagsahu huwa cagsa maa dukir fahal yutaabicuhu ma raacayaa am yacmalu mase wuxuu ku camal camalfalayaa biictiqaadi nafsihi isaga tan uu ictiqaadsan yahay fiihi wajhaani baa liasxaabinaa ugu sugan fiihi wajhaani baa ku sugan oo liasxaabinaa u sugnaatay al asaxu labada wejkan asaxnimada badan yacmalu waa camal falayaa biictiqaadi nafsihi yani madaahibta waxay isku khilaafsan yihiin takbiiraadkii goormaa la bilaabayaa goormay go-eysaa qaar baa ayaa mutashriqa waxaa dhahayaan waa tobanka koy tobanka iyo labay tobanka qaaraa waxay dhahayaan maalinta carafa duhurkiia la bilaaba haddii marka imaamki iyo mamuumki ay isku khilaafaan arrimahaas ma'muumku ma wuxuu ku camal falayaa isaga ictiqaadkiisa siday la tahay miyuu ku camal falayaa mise wuxuu leeyahy al asaxu yacmalu biictiqaadi nafsihi isaga sidiisu ku soconaya oo takbiirta wuxuu iska bilaabayaa bacda alfajr maalinta saddexiy tobnaad waa wadayaa lianna alqudwata maxaa yeele qudwadu inqadacad way go-day bisalaami bay ku go-day min asalaati salaada xaggeeda oo adiga imaamkaaga salaad la isugu keen xiran ma wax kalea isugu keen xiran salaadiina waxay ku go-day markii assalaamu calaykum layidhi wixii ka dambeeya adna kaligaaya taasna keligiisu ayb bikhilaafi maa idaa kabara yani bikhilaafi maa khilaafsan idaa kabara haddii uu kibaarto fii salaati lciidi salaat lciid dhexdeeda ziyaadatan wax ka badan calaa maa yaraahu lma'muumu ma'muumku waxa uu arkayo fa inahu yutaabicuhu waa raacaya min ajli lqudwati iyadoo salaadii lagu jiro ayuu takbiiraad badan la yimid oo tii isaga uu rumaysnaay ka badan markaas waa inuu imaamka raaco maxaa yeele salaadaa lagu jiraa faslun wasunnatu sunada an yukabira inuu kibaarto waa fii salaati alciidi salaada ciidda dhexdeeda qabla alqiraa'ati qiraa'ada ka hor ayuu kibaaranaya takbiiraatin zawaa-ida takbiiraat zaa-id ah oo takbiirat lixraamka yacni ka zaa-id ah qabla alqira'a intuusan faatixada bilaabinowna takbiiraadka la imaanayaa fa yukabiru waa kibaaranayaa fi rakcati luulaa ragcada hore sabca takbiiraatin toddoba takbiiro siwaa takbiirati liftitaaxi tan lagu furfuranayo marka laga reebo allahu akbar ayaa tiri mogta todoba takbiirane tan hore wa fi thaaniyati midda labaadna khamsa takbiiraatin ayuu takbiiranayaa shan takbiiro siwaa takbiirati rafci takbiiradii oo soo kor noqoshada mina sujuudi laga soo kor noqonayo marka laga reebo wayakuunu takbiiru takbiirku wuxuu ahaanayaa fi lulaa tan hore bacda ducaa listiftaaxi ducaal istiftaaxa kadib wa qabla tacawudi acuudu billahi min ashaytaani rajiimta ka hor wafi thaaniyati midda labaadna qabla tacawudi ayuu ahaanayaa acuudu billaahida ka hor waxaad fahmi kartid waa waxaan oo markaad tira allaahu akbar takbiirat lixraam ducadii wajahad wajhi iska aqriso kabacdi marka allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar la imo todobada takbiir ragcada labaadna inta aadan acuudu billahi min shaytaan irajiim dhihin ka hor shanta takbiir samey waa fahamtaan maleyna ayb wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yiraahdo beyna kulli takbiiratayni laba takbiira kastaa dhexdooda subxaana allahu alxamdu lilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar haakada qaalahu ljumhuuru saasay dhaheen haakadaa qaalahu jumhuuru asxaabinaa saasay dhaheen wa qaala bacdu asxaabinaana waxay yidhaahdeen yaquulu laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu biyadihi alkhayru wahuwa calaa kuli shayin qadiir waqaala abuu nasr ibnu sabaaq wagayruhu min asxaabina in qaala haddii uu yidhaahda mactaadahu nnaasu dadka waxay caadaysteen faxsanun wahuwa allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kathiira wsubxaana allahi bukratan waasiilaa takbiiraadka udhexaysiina bay leeyihiin laakiin wax xoog badan maaha wa kullu haadaa kan dhammaantiisa cala tawsicati wa salaada maku jabayso wa kullu haadaa kan dhammaantiisa cala tawsicati weeyaan waasicin walaa xajra wax mancin ma jirto fii shayin shay oo minhu kan kamida la manciyaa ma jirto walow taraka haddii uu ka tago jamiica hada dikri dikrigan dhammaantiis wataraka takbiiraati sabca todobada takbiirna uu ka tago walkhamsa iyo shanta takbiiro ragcada labaad saxad salaatuhu salaadiisu waa ansaxday walaa yasjudu lisahwina u sujuudi maayo laakiin faatatuhu waxaa ka tagtay alfadiilatu fadiiladii salaad ciiduu tukanaya takbiiraadkii badnaabuu ka tegay fadiiladiibuu ka tegay walow nasiya haddii uu ilooba takbiiraati takbiiraadka xata iftataxa alqiraa'ata takbiiraadkiiba u hilmaamay ninkan markuu allahu akbar yiri acuudu billahi min shaytaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin iska galay faatixadii lam yarjic laaban maayo ila takbiiraati u noqon maayo cala alqowli saxiixi haddaan qabano sababtuuna ugu laabanaynin waa maxay faatixadii rukni abuu galay ma wuxuu u noqonaa sunno takbiiraadkanna waa sunne walishaaficiyi shaafici waxaa u sugnaaday qowlun qowl oo daciifun daciif ah inahu yarjicu ileyha waa u noqonaya dhahaya wa ama alkhudbataani labada khudbo fi lciidi ciidda fayustaxabu waxaa la sunneeyaa <clears throat> an yukabira inuu kibaarto fi iftitaaxi luulaa midda hore furfurashadeeda tiscan sagaal wafi haaniyatina sabcan todobo wa ama alqiraa'atu qiraa'ada fii salaati lciidi salaatu lciid dhexdeeda faqad taqadama waasoo waxaa soo hormaray bayaanu maa shay cadayntiisa yustaxabu la sunneeyo an yaqra'a fiiha inuu ku aqriyo dhexdeeda fii baabi sifati adkaari salaati salaada adkaarteeda sifadeeda ay inoogu soo hormartay wahuwa anahu yaqra'u fi lulaa tan hore wuxuu ku akhrinayaa bacda alfaatixati <clears throat> suurata qaaf wafi thaaniyatina iqtarabat isaaca wain shaaa haddii uu doono fi luulaa midda hore sabix isma rabbik wafi thaaniyatin hal ataaka baabu ladkaari fi lcashri lwali min dilxija bisha dilxija tobanka maalmood ee ugu horeyso adkaarteeda qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wayadkuru sma allaahi ilaahay inay xusaan fii ayaamin maalma dhexdooda macluumaatin la yaqaano alaaya qaala bnu cabaas washaaficiyu waljumhuuru waxay dhaheen hiya ayaamu lcashri maalmaha tobanka in ilaahay la xuso waclam ogow anahu yustaxabu waxaa la suneeya alikhaaru badin min aladkaari la badiyo fii hada alcashri tobankan dhexdooda ziyaadatan si ka badan calaa geyrihi qeyrkiis ka badan wayustaxabu waxaa la sunneeya min dalika kaagaasi weliba fii yowmi carafata maalinta carafa dhexdeeda akhara wax ka badan min baaqi alcashri tobanka inteeda soo hartay rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma can اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam anahu qaal mal camalu camalku ma ahan fii ayaamin maalmo dhexdooda afdalu midka fadli badan minha iyada fii haadihi tan dhexdeeda qaaluu waxay yidhaahdeen marka tobankan maalmood dhexdooda yani camalku maruu ka fadli badan yahay ma jirto qaaluu waxay yidhaahdeen wala ljihaadu fii sabiili illaahina qaala waxau yihi waljihaadu fii sabiili walaljihaadu jihaadkiina kama fadli badna ilaa rajulun qof kharaja baxay yukhaatiru binafsihi naftiisa la khatartamaayo wa maalihi iyo maalkiisa khatar gelinayo falam yarjic bishayin waxna aan la soo noqonin meeshiibuu ku dhintay jihaadkii maalkiisii waa baaba-ay naf iyo maal midna ninaan lasoo noqonin unbaa ka fadli badan laakiin ninkii inta baxay jihaadka aaday soo laabtay naftiisii iyo maalkiisii lasoo noqday iyo nin tobanka maalmoodo bisha carafo ama dulxija cibaadaystay waxaa fadli badan kan cibaadaysta tobanka maalmood soo ma garan hal nin keliyaa gaaraya ninkaas waa maxay ninkaas waa nin jihaadkii naf iyo maalba geeyey midna aan lasoo noqonay marka maalmaha bisha dulxijo ay tobanka maalmood ay ugu horeyso cibaadaadka la sameeya wax loo dhiga lama arkay hada lafdu riwaayati lbukhaariyi huwa saxiixun wafii riwaayati tirmidiyi maa min ayaamin maalma ma jiraan alcamalu saalixu camalka suubani fiihina maalmaha dhexdooda axabu loo jacayl badan yahay ilallaahi alla intii ka ah tacaalaa min hadihi alayaami maalmahan alcashri ee tobanka ah loogaga jacayl badan yahay ma jiraan wafii riwaayati abi daawuuda midlu haadihi ilaa anahu qaala waxa uu yihi min hadihi alayaami yacni alcashra waraweynaahu fii musnadi alimaami abi moxamed cabdilaahi bn cabdiraxmaan addaarimiy biisnaadi saxiixayni qaala fiihi waxa uu yidhi mal camalu camal ma aha fii ayaamin maalmo dhexdooda la sameeyo afdalu mid ka fiican min alcamali camal fii cashri dilxija la samaysto camal ma ahan inuu maalmo la samaystaa inuu ka fadli badan yahay camal tobanka dilxija la samaysto qiila walaljihaaduna wadakara tamaamahu buu sheegay wa fii cashri ladxaa ayaa ku sugnayd waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can camri bni shucaybi can abiihi can jadihi ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal khayru ducaai ducatan ugu kheyr badan ducaau yowmi carafa maalinta carafa ducadeeda wa khayru maa shaykan ugu fiicano qultu aan iri ana aniga iyo wanabiyuna nebiyadii min qabli aniga horte jireen laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah foi xadiidkan marka isaga wuxuu keeni doonaa duruq kale iyo ku yimid n waa xadiid xasan ah waayo kan ka dambeeya marka shaahid u noqonayo marka tirmidi waa daciif marku le sanadka uu tirmidi ku wariyey unbuu um um ka hadlaya waraweynaa fii muwaطa'i limaami maalikin bisnaadi mursalin wabinuqsaani fii lafdihi ayaanu ku warin walafduhu afdal اducaaءi ywma carafa afdalu ducaai ducatan ugu fadli badan yowma carafa ay ducaau yowmi carafa wa afdalu maa shaykan ugu fadli badanoo qultu aan ihi ana wanabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah wabalaqnaa can saalim bn cabdillaahi bn cumar radia allaahu canhum anahu ra-aa saa-ilan ayuu arkay yasalu nnaasa dadka wax weydiisanaya yowma carafa maalinta carafa faqaala waxau yihi yaa caajisu war yahow fii hada alyowmi maalinkan dhexdiisa miyaa yusalu la weydiistaa hayrullaahi ilaahay waxaan ahayn casa wajal wuxuu arkay nin tuugsanayo maalinta carafo markaasuu wuxuu yidhi war maantoo kale ilaahay waxaan ahayn miyaa wax la weydiistaa axadaan alla ahayn miyaa wax la weydiistaa maantoo kale waa maalintii ducooyinka la aqbalayo fiicneed wa qaala albukhaariyu fii saxiixihi kaana cumaru radia allaahu canhu wuxuu ahaa yukabiru <coughs> inuu takbiirsanayo fii qubatihi qubadiisa biminan mina fayasmacuhu waxaa maqlaa ahlulmasjidi masaajidka dadkiisa fayukabiruuna waa kibaaranayeen iyagana waa takbiirsanayeen wayukabiru ahlul aswaaqi suuqyada dadkoodii ayaa takbiirsanaya xataa tirtaja intay ka gilgilato ay ka lulato minan mina takbiiran takbiir qaala albukhaariyu wakaana bnu cumara wuxuu ahaa iyo abuu hurayrata radia allahu canhum yakhrujaani inay baxayaan ila suuqi suuqa fii ayaami alcashri maalmaha tobanka dhexdooda yukabiraani waa kibaaranayeen wayukabiru nnaasu dadkuna way takbiirsanayeen bitakbiirihimaa iyaga takbiirtooda wabilahi towfiiq sal alla wslam calaa nabiyina mxamed wcalaa alihi saxbi slm